بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وعنكب الله بين آيات أفرتا إيكو إلى آيات كونتون إيا أفر سورة برا درسكي وروح أودن بيي Eh, haddaydaan u gargaaraynin allah baa u gargaaraya markay nabiyulaahi maxamed isagii saaxiibkii ay gaaladu bixiyeen oo uu nabiyulaahi maxamed ku yidhi laa taxzan in allaha macanaa faanzla allahu sakiinatahu xasilkii baa ladi waa waktigii hijrada waayadahu bijunuudi lam tarawha junuudayn arag baa alla ku adkeeyey wajacala kalimat ladiina kafaruu suflaa kelimadii gaalada ama gaalnimada hoos baa laga dhigay way baabaaday wakalimat llaahi hiya alculyaa wallahu caiizu xakiim infiruu baxa khifaafan idinkoo fudud wahiqaalan idinkoo culus wajaahiduu dagaalama biamwaalikum xoolihiina ku dagaalama waanfusikum naftiina ku dagaalama fii sabiili illaahi ala darti daalikum dagaalkaa iyo bixiddaa yaa khayrun lakum idin khayr badan in kuntum taclamuuna haddaad garanaysaan waa yeeli marka khifaafan wa hiqaalan macno ballaadhan bay leedahay baxa idinkoo fudud khifaafan dhalinyaro ah wa hiqaalan odayaala khifaafan idinkoo fudud oo haniyaalahoo waxhaysta wa hiqaalan culus waxba haysanin adigu idinkoo fudud oo dhalinyaro ah waxna haysto oo waxaad ku bixi lahaydeen ku baxa idinkoo culus oo odayaala laga yaabana inaad faqiir tihiin baxa yani waxba yuuna hadhi weyn marka xolihiin iyo maalkiinaba hura saasaan idiin fiican ogaada waana dagaalkii tabukaad waxaa dadka laleeyahay wakti kulul bay ahayd oo kulay la soo maray laakiin markaa midhuhu bislaadeen infiruu baxa khifaafan idinkoo fudud oo dhalinyaro ah oo waxna haysta waiqaalan idinkoo culus oo odayaala wajaahiduu dagaalama biamwaalikum xoolihiina ku dagaalama wa anfusikum naftiinana ku dagaalamo naf iyo maalba hura fii sabiilillaahi alla wadadiisa daalikum dagaalkaa iyo bixidaasaa khayrun lakum idin khayr badan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa wax garanaya low kaana hadduu ahaan lahaa caradan alaab dhow haniimo dhowe carabku waa adaab noocay dooni ha ahaatee qariiban oo dhow oo si dhib yar lagu heli iyo wasafaran safar qaasidan oo gaaban la tabacuuka way ku raaci lahayn walakin bacudat way ku fogaatay calayhim dushooda ashuqatu masaafadii waseyaxlifuuna way ku dhaaran doonaan bilaahi alle markaad soo noqotaan low istadacnaa haddaan kari lahayn inaan baxno suuragal hadday noo ahaan lahayd lakharajna waan bixi lahayn macakum miciin allah wuxuu leeya yuhlikuuna anfusahum naftooday halaagayaan oo markii horena dagaalkii way ka hadheen haddana been bay sheegayan waa munaafiqiin wallaahu allana yaclamu wuu og yahay inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin allah wuxuu leeyahay haddii badeecadu badeecada yani alaabtoo dhan baa carad laydhaah haniimadu wax dhow oo fudud hadday ahaan lahayn safarkuna wax gaaban qaasidan isaga qudhiisu waa macnayo kalena wuu yeelan karaay way ku raaci lahayn way iska kaa raaci lahayn laakiin masaafadii baa fogaatay markaad soo noqotaan waxay idinku dhaaran doonaan awood haddaan leenahay waa idin raaci lahayn marka markay sidaa leeyihiin markii horena munaafiqiin yihiin markaa dambana dhaar beena dhaarteen de way halaagsameen ciqaab bay mutaysteen low kaana hadduu ahaan lahaa waxaa lagu duulayaay caradan alaab qariiban oo dhow oo hanimadu meel dhow taalo iyo wasafaran safar qaasidan oo gaaban la tabacuuka way idin raaci lahaayeen adigiiyo ummadda kula socoto way idin raaci idinkama hadhin adigay ku raaci lahayn iyo ummadda kula socoto la tabacuuka way ku raaci lahayn adigiyo saxaabadaada walaakin bacudad waxaa fogaatay calayhim dushooda ashuqatu masaafadiibaa fogaatay waseyaxlifuuna way ku dhaaran doonaan bilaahi alle markaad soo noqotaan low istadacnaa haddaan kari lahayn lakharajnaa macakum micinaan bixi lahayn yuhlikuuna anfusahum naftooday halaageen wallaahu allana yaclamu wuxuu og yahay inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal inay waan idin raaci lahayn markay leeyihiin cafa allaahu canka alla wuu ku saamaxay nebi muxamedow lima adinta lahu maxaad u idantay xataa yatabayana ilaa uu kuu kala cadhaada laka adiga alladiina kuwa sadaquu run sheegi oo inay ku raacaan raba cudurdaarkuna ka dhab yahay wataclamo aad ogaato alkaadibiina beenaalayaasha way u yimaadeen nabiyullaahi maxamed bay u yimaadeen kuwo badan baa u yimid markaasaa waxay yidhaahdeen cudurdaar baan leenaho sidan aan leenaho sidan aan leenaho muminiintu ma badnayn dadka dhabtaahi marka nabiyullaahi maxamed dee naxariis buu badnaaye intuu ka kasii jeedsadu waan idin idnay markaa lahu anka xagga balaaqada waxaa la yidhaha ixtiraas baa la yidhaha kelimadan oo kale shay canaan u eg yaa shay macaan laga horumarin allah wuuba ku saamaxay hadii laga bilaabo maxaad u idantay canaan bay noqon lahay nabiguna idankaa uu idnay waa sidii markaa la gudboonayda dembi ma aha waxyi la-aan idnay marka waa sidii la gudboonayd markaa dantu saasay ku jirtay dadkan u cudurdaar sheeganaya inayna waxba tarayn uu arkaya nabigu cafalaahu canka alla wuba ku saamaxay lima adinta lahum maxaad u idantay inay iska joogaan xataa yatabayana ilaa ay kuu kala cadaadaan laka adiga aladiina kuwii sadaquu runta sheegayey oo inay baxaan rabay oo dagaalka rabay ama cudurdaarkoodu dhab yahay wataclama aada ogaato alkaadibiina beenaalayaasha laa yastadinuka kaa idan dalbi maayaan aladiina kuwii yuminuuna walyowm alaakhiri maalinta qiyaamo rumeeyey an yujaahiduu min an yujaahiduu inay dagaalamaan kaaga idan dalbi maayaan biamwaalihim xoolahooda ku dagaalamaan anfusihim naftooda wallaahu allana caliimu wuu og yahay bilmuttaqiina kuwa muttaqiintae fiicanay ka dhabta tahay allah waa og yahay haddaad aragta nabiyullaahi maxamedow cid idanku weydiisa waxaa weeye muminiintu ku weydiin maayaan oo inay dagaalka ka hadhaan ma rabaan suurat nuur in idanka waa loo idna nabiga faida stadanuuka fadan liman shi bacdi anihim fadan liman shita baa l hadday idanku weydiistaan idan baa taas way fiican tahay allah wuxuu leeyahy laa yastadinuka kaa idan dalbi maayaan aladiina kuwii yuminuuna rumeeye bilaahi al walyawm alaakhiri an yujaahiduu min an yujaahiduu inay dagaalamaan kaaga idan dalbi maayaan oo ma dagaalanaa kudhihi maayaan horay kaa raacay biamwaalihim xoolahooda ku dagaalamaan wa anfusihim naftooda wallaahu allana caliimun waa og yahay bilmuttaqiina kuwa ay ka dhab tahay oo muttaqiinta ah inamaa yastadinuka waxa kaa idan dalbi aladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaynin bilaahi aliy walyowm alaakhiri oo wartaabad ay shakiday quluubuhum qalbiyaalkoodu fahum iyagu fii raybihim shakigaasay yataraddaduuna ku jahawareertayna ku noqnoqonayaan shakiga ma sidana ma sidana fiican makanaa ma sidawaxaas igu wareersan yihiin haddaad aragto cid kaa idan dalabta muminiin dhaba ma aha waa munaafiqiin eh, bal sidaa u ogow baa nabiga lagu yidhi dadka muminiintii caadadoodu ma aha inay idan dalbaanoo jihaadka aanu ka hadhna yidhaahdaan caadada muminiinta dhabtaa ma aha inamaa yastadinuka waxa kaa idan dalbi aladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaynin bilaahi alle walyowmi alaakhiri oo wartaabad ay shakiday quluubuhum qalbiyaalkooda fahum iyagu fii raybihim shakigoodaasay yataraduduuna ku noqnoqonaya maxaad yeeshaa maxaad ku noqonaya walow araadu lkhuruuja bixitaan hadday doonayaan laa caddu way diyaarsan lahayen lahu isaga cuddatan diyaargarow haddii cuddanta master laga dhigo waxaa kaloo cuddatanta laga dhigaa cuddatan qalab bay u diyaarsan lahaayeen walaakin kariha allaahu allah baa nacay in bicaasahum bixidooda ay ku raacaan fahabadahum alla wuu dib riday waqiila wuxuu ku yidhi ucuduu fadhiista maca alqaacidiina kuwa fadhiya cudurdaarka alle la fadhiista allah wuxuu leeyahay kuwan waxaanu u bixi weynay waxoogay cudurdaaraan leenahay ku leh hadday bixitaan rabaan way diyaargaroobi lahaayeen marka maadaama inay diyaargaroobin munaafiqiin yihiin ilaah baaba idinka reebay subxaanau wa tacaala ilaah baaba idinka reeba culaysiiyey kuwa fadhiya la amarkan waxaa suuragala ah in nabigu ku yidhi kuwa fadhiya la fadhiya amar kawniya inuu yahayo uu alla ku xukumay yani la fadhiya inuu alla u xukumay inay la fadhiyaan kuwaa hadhay cudurdaar kale labaduba waa suuragal walow araadu lkhuruuja bixitaan hadday rabaan laa cadduu way diyaargaroobi lahayn lahu bixitaanka waxay u diyaargaroobi lahayn cuddatan diyaargarow walaakin kariha allaahu allah baa inbicaasahum bixidooda ay idin raacaan fasabadahum alla wuu culaysiiye wuu dib riday waqiila waxaa lagu yidhi uqcuduu fadhiya macalqaacidina kuwa fadhiya cudurdaar kale kuwaa la fadhiyaa lagu yidhi oo amar kawni ana way tahay oo ilaahay baa uxukuma inay fadhiyaan amar afka ana way tahay iska joogaa layidhi low kharajuu hadday baxaan fiikum idinka dhexdiinna maa zaaduukum ilaa khabaalan fasaad mooye wala awdacuu way kala roori lahaayeenoo way idin dhex yaaci lahay khilaalakum dhexdiin yabquunakum iyagoo idinla raba alfitnata fitno wa fiikum idinka dhexdiinana waxaa ah samaacuuna kuwa dhegaysanaya lahum iyaga oo ka amar qaadanaya hadday idin raacaan nabiyulaahi maxamedow fasaadun ba idin kordhin waa fulayaal dhinaca kale way idin dhex rooriyo mar waxay dhihi waakan colkii mar waxay dhihi waxba iskama celin karo marna maamo iyo waxbay keenayaan fasaadunba idinku kordhin laha ilaah baaba idinka reebay munaafiqiina xaaladiisu waa sida low kharajuu hadday bixi lahaayeen fiikum idinka dhexdiin oo idin raaci lahaayeen maa zaaduukum idinma ziyaadiyeen ilaa khabaalan fasaad mooye wala awdacuu way idin dhex roori lahayn way idin dhex yaaci lahayn khilaalakum dhexdiin xaggay mari ordo xaggay ordo war sidanaa la yidhi warkii kale qalalaasay abuuri lahaayeen yabquunakum waxay idinla raadin oo idinla dalbayaan alfitnata fitno in fulayowdaanoo kala jabtaanoo lidinka adkaado wa fiikum dhexdiinana waxaa ah samaacuuna kuwa maqla lahum oo moodi dadkanu dad fiican inay yihiinoo hadalka yidhaahinba dhegaysanaya oo iska qalbi daciifa wallaahu alla subxaana wa tacaala caliimu wuxuu ogyahay bidaalimiina aalimiinta munaafiqiinta ah ee alla idinka reebay allah baa og subxaana watacala ka abaalmarin doona laqad ibtaqaw lfitnata fitno way dalbeenba min qabl horbay fitno u dalbeen waqallabuu way kugu dabagediyeen laka adiga alumuura umuurtay kugu dabagediyeen oo waxaan jirin bay kuu sheegeen xataa jaaa alxaqu ilaa xaqii yimaado oo wadahara amrullah amarkii ilaahay daahiro wahum iyaguna kaarihuuna ay necab yihiin awal markaan la duulinba yay isku dayaan fidno inay dhaliyaan oo dadka kala dilaanoo muminiinta sirteeda faafiyaan umuurtiina way gadiinoo marba wax hor lay sheegayaanoo saasaa la yidhi kanaa la yidhi yacni nabigu fikraduu watay suu ku socday iyo tashwiish kusoo dhex tuurayaan ilaa xaqii daahiro oo gaaladii laga adkaado xaqii daahiro oo islaamkii fido iyagoo necab de markaa maxay tarayaan waa marka ninka la yidhaha cabdullaahi bin ubay bni saluul iyo munaafiqiintii markay arkeen diintii inay faaftay iyo islaamka afka ka sheegteen islaamka afka sheegtay waa markaa iyada wey ilan ka munaafiq ma jirin oo wax laga cabsadaa ma jirin munaafiqu waa fulay marka nin cabsaday unbaa munaafiq noqon oo aan fikradiisa shaacin karin cabdullaahi binu ubayi markii nabiga laga sasabayay yaa rasuulalahi hala yaabin baa la yidhi isagoo boqortooyo u duuban oo in lagu caano shuba ay taagan tahay yaad noo timid baa la layidhi xiqdiga halkaasuu ka qaaday isaga dulqaadaa nabiga lagu yidhi ninkaan cabdullaahi bin ubay reer beni khasraj cabdullaahi bin ubay ibni salula salula waa hooyadii laqad ibtaqawu lfitnata fitnay dalbeen min qablu hor aad bay u dooneen inaad fitnowdaan oo dhibaata dhacdo waqallabuu laka way kugu dabagediyeen alumuura umuurtii xaqiiqadu siday ahayd si aan ahayn bay u faafiyeen xataa jaaa alxaqu ilaa xaqi yimaado wadahara amrullaahi amarkii ilaahay oo diintiihii uu daahiroo diintii faafto wahum iyaguna kaarihuuna ay necab yihiin waa markaa marka islaamnimada afkab ka sheeganaya wa minhum munaafiqiinta waxaa ka mida man dad baa ka mida yaquulu dhihi idan lii iidan walaa taftinnii ha y fidnayn alaa filfitnati fitnadii bay saqaduu ku dhaceen waina jahannama jahanamana la muxiidatun way koobtay bilkaafiriina gaalada dembigoodii baa dhinac walba jiroo furjad u banaan oy khayr ka helaan ma jirto marka jahanama ku kooban ninkan wuxuu ahaa nin la dhihi jiray jaddi binu qays olada reer bani salama la yidhaahdo boqor ahaa markaasuu nabigu yidhi waryaa ma doonaysaa run baan u duulaynay inaad khaniimada wax ka soo qaadato ma rabtaa markaasuu yaa rasuulallaahi idan tolkay waxay og yihiin buu haweenka inaan ku baanahay oon iska hayn karaynin marka gabdhihii qurquruxda badnaan reer rum markaan arko iskama hayn karuu hayfidnaynin buuri laakiin xoolaan idin siin buu yidhi xoolahayga qaata xoolihiisiina waa lagu diido waa inugu soo socotaa ma rabnaa la waa ninkaa ninka jadi binu qays layna qolada reer bani israiil muu nabigu ku yidhi man sayidiku markaasay yidhiin waa jadi binu qays laakiin waa fulay bay yidhaahdeen cudurka fulaynimo ka xun muxuu ahaan lahaa war waxaa idin boqora oo idin sayida aljacdu alabyad ninka timaha adag ee cad bishr binu bara binu macruur kaasaa sayidiidayn abu ku yii marka ninkaa way ninka iidan leh gabdhahaan ku banaho iskama hankari fidnadiibuuba ku dhacayba oo gaalnibuuba ku dhacay wamin waxaa kamida munaafiqiinta man baa kamida yaquulu dhihi iidan li iidan yaa rasuul allah walaa taftinnii ha ifidnayn nabigu intuu kasii jeedsaday yidhi waan ku idnay alaa fi lfitnati fitnadiibaysa qaduu ku dhaceen fitnada uu sheegayahay fitnayn leeyahay wayba ku jiraanba waaba gaalnimo wa ina jahannama jahannamana la muxiidatun way ku hareeraysan tahay bilkaafiriina gaalada jahanamadii naarta ahayd maaha waxa ku hareeraysan dembigoodii baa dhinac walba kaga hareeraysan hal furjo oo u banaanoo ay khayr ka helayaani ma jirto jahanama way ku wareegsan tahay markaa in tusibka hadday ku asiibto xasanatun wanaan ood guul heshaan oo aniime heshaan tasuuhum way xumayn way ka xun yihiin oo way ka walbahaarsan yihiin wain tusibka hadday ku asiibto musiibatun balaayo oo waxoogay dildaco oo lagaa guulaysto yaquuluun waxay dhihi qad akhadnaa waan qaadanay amranaa taladeedaydii amarka iyagii horaan u qaadanay waa taladii horaan uga baraan degnay min qablo hor baan u qaadanay wayatawallow way jeetaan wahum yaguna farixuun ay faraxsan yihiin nabilahi maxamed hadday dhib kugu dhaco iyo hadii khayr kugu dhaco waxaa iyaga u daran inaad khayr hesho hadii khayr aad hesho oo guul la helo oo qaniimo la helo oo gaaladii la jabiyo aada bay uga xumaanayaan walbahaar baa dili hadday musiibo idinku dhacdo waxoogay dhibihi dhaco dhibka saxaabada gaadhe waa dhibku meel gaadhihi waxay dhihi horaan amarka iyagii u qaadeen waaban tashanay alla ilaahi waan garanayna waxa caqli bay isku xukumayaan markaa intay jeesaan iyagoo aada u faraxsan iyo guryahoodii iska tegayaan intuu sibka hadday kugu dhacdo ku asiibto xasanatu wanaag guul iyo qaniimo hadii la helo tasuuhum iyaga way xumayn waintusibka hadday ku asiibto musiibatun balaayo yaquuluun waxay dhihi qad akhadnaa waan qaadanay amranaa amarkayagii waan qaadanay taladii horaan u qaadanay min qabl hor yaan u qaadanay wayatawallow way jeetaan wahum iyaguna farixuuna ay faraxsan yihiin qul waxaad ku tidhaa hadday dhibaatada idinku dhacdo ku farxaan lan yusiibanaa na asiibi maayo ilaa maa kataba allah alla wuxuu noo xukumay moylana annaga huwa alla mawlaanaa naasirka yaga weeye wa calallaahi alle falyatawakal ha tala saartaan almu'minuuna muminiinta markay ku faraxsan annaga wixii alla noo xukumay waxaan hayn horta nagu dhici maan marka culimada qaar baa yidhaha eh, waa loox maxfuudka kitaabkaas iyo qoraalkaasi waa loox maxfuudka aduu wixii alla noo xukumay wey loox maxfuud buu ku yaalla meeshii dooni haade waxaa lanoo xukumay baa nagu dhici qul waxaad ku tidhaa lan yusiibana na asiibi maayo ilaa maa shay kataba allaahu alla noo qoray mooye lana anag loox maxfuudka noogu qoray huwa alle mawlaana naasirka yaga wey wax dhibaatoona taabani ma jiro wacalallaahi alle falyatawakal ha tala saartaan almuminuuna muminiintu ha tala saartaan mar hadday gaaladu iyo munaafiqiintu cadownimada intaa leeg leeyihiin allaynu tala saaranaynaa wey qul waxaa tidhaa hal tarabasuuna miyaad nala sugaysaan binaa annaga ilaa ixdaalxusnayayni labada wanaag middood mooye wanaxnu anaguna tarabasu waxaanu idinla sugi bikum idinka an yusiibakum allaahu in alla idinku asiibo bicadaabin cadaaba min cindii xaggiisa ka hado sidiisuu idinku rido aw biaydiina ama gacmahayagu alla uu gamahii gacmahayaga alla idinku ciqaabo fatarabasuu suga ina anagu macakum ciina mutarabis tarabaska waxaa laydhaha dhul sug oo kale waa ruux intay hawli idin dhex taalo bal sida xaal noqdo aada yar fiirsan wey munaafiqiintu waxay fiirsanayaan bal qoladana wixii ku dhaca yaynu sugaynaa markaasaynu ka faa'iidaysan fursaddaa wey annaga waxaad nala sugtaaniba ixda alxusnayeyn ima shahaada waima haniima inaan haniimaysano oon guulaysano iyo inaan shahiid noqono wax naga xumiba ma jira annaga laakiin idinka waxaan idinla sugaynaa cadaab alla sidiisa idinku riday ama gacmaha yagu idiin soo mariyey cadaabkii yaan idinla sugayna qul waxaa tidha hal tarabasuuna ma nala sugaysaan ma nagala dul sugaysaan binaa annaga ilaa ixda alxusnayeyni labada wanaag middood mooye oo shahaade iyo qaniimo ah wanaxnu anaguna tarabasu laakiin waxaan idinla sugaynaa oo idinku fiirinaynaa bikum idinka an yusiibakum allah alla inuu idinku asiibo bicadaabin cadaaba min cindii xaggiisa kaado iski idinla maago ow amase biaydina gacmaha yaga idinku cadaabo fatarabasuu suga inaa anagu macakum micina mutarabisiin waa sugayna bal waxa idinku dhaca yaan anagu sugayna annagana waxanugu dhaca suga annagu waxaan sugaynaa waa khayre qul waxaa tidhaa anfiquu bixiya dhawcan khiyaarkiin ku bixiya ow karhan qasab ku bixiya lan yutaqabala minkum laydinkaba aqbali maayo maxaa yeelay inakum idinku kuntum waxaad heeteen qowman qowm faasiqiin oo faasiqiina yaatihiin waa ninkii jadi binu qays ahaa idinma raaci karo hay fidnaynayn xoolaha iga qaada buuri dad badan oo munaafiqiinta yidhi ah xoolahaasanu bixin markaasaa la yidhaha ama khiyaarkiin ku bixiya ama qasab ku bixiya allaba idinka aqbali maayo camalka waxaa lagu aqbalaa iimaan inuu ka horeeyo nin ibnu jadcaan la yidhaahdo oo dadkii hore jaahiliga ahaa sadaqo badnaay naxariis badnaay rixin badnaa oo rixim xidhiiris badnaa baa lagu yidhi nabiga ninkaas waxaa u sameeyey wax may u markaasuu yihi mar keliya ma odhanin allahuma kfir marka waba mma waxba uma tarayso wax qiimo lamale haddana xakiim bin xisaan oo nabiga xaaskiisii eedowahayd khadiija oo lixdan sanana jaahiligii ahaa lixdan sanana wuxuu ahaa islaamku ahaa isaga wuxuu nabigu ku yidhi khayrkii aad samayn jirtay waxbuu kuu tari buu ku yidhi marka labadaas sidee la isugu geyn waa waa kaynu soo marayo haddii qofku markuu islaamka soo galo islaamka ku wanaagsan yahayo aada ugu fiican yahay wixii hore waa loo tirin ee khayrka ahaa hadduu islaamka ku qaloocan yahay wixii hore loo tirima waa dembi weyn qul waxaad ka tidhaahdaa qoladan kaasoo horjeeda amsiquu bixiya dhawcan khiyaarkiin ku bixiya ow karhan qasab ku bixiya lan yutaqabala minkum ma laydinka aqbalay ilan iimaan bay meeshii u baahan tahay ciladiina waa tan inakum idinku kuntum waxaad tihiin qowman qowm faasiqiina oo faasiqiina wamaa manacahum kama manciin an tuqbala in laga aqbalo minhum xaggooda nafaqaatum nafaqadoodii ilaa waxaa manciyey anhum yow kafaruu waxay ka gaaloomeen billaahi wa birasuulihi walaa yatuuna salaata salaadana ma yimaadaan ilaa ay yimaadaanse wahum yow kusaala ay cajizan yihiin walaa yunfiquuna ma bixinayaan ilaa wahum kaarihuuna ay necab yihiin yaa lagu arkin bay u bixinayaan niyad fiican uma bixinayaan allah wuxuu leeyahay in laga aqbala maxaa diiday nafaqadoodii dee waa gaala alle iyo waxay ka gaaloobeen rasuulkii salaadana calaamadooda waxaa ka mid iyagoo cajisan mooye oo aad u cagajiidi mooye ma yimaadaan marka dadku wada joogo oo ay dadka joogaan yaa laydin arkan bay dhihi markaasay salaad waxa weeye ay sida sida tukaha iyo qarqar kasino iyagoo hareeraha dhowray oo amaan lagu in la arkay markaa jecel yihiin marka kalena way iska joog keligood yihiin waa kii salaada ugu culus waa cishaa'iga iyo subaxa buu nabigu yidhi munaafiqiinta salaada ugu culus maxaa yeele waa waktiga aan dadku arkaynin dadku is-ogeyn wamaa manacahum kama mancin oo uma diidin an tuqbala in laga aqbalo minhum xaggooda nafaqaatuhum nafaqadoodii ilaa anahum iyagu kafaruu way gaaloobeen bilaahi wa birasuulihi saasaa looga aqbali waayo walaa yaatuuna salaata salaada iyo meesheedana ma tagaan mawdiceeda ilaa ay tagaan wahum ykusaala way cajisan yihiin walaa yunfiquuna ma bixiyaan sidoodaba ilaa wahum kaarihuuna iyagoo necab mooyaane marka maxaa looga aqbaliba wallahu subxana wataala